bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami syid الmurslin lلإmam النawwiي raximah اllahu taعaalى qala الإmam النawwiي raximah اllah babu dikri اlmowti waqisr الأml mowdkii xuskiisii ayuu u baab yahay mowdkii in la xusuusnaado oo aan la moogaanin iyo amalka oo la gaabiyo iyo didiilada oo la gaabiyo ayib iyo didiilada yacni gaabnaanteeda oo qofku inuu rajada dheer oo u meelo dha dheer uu rajadiisa uu geynayo dhimashadana uu iloobayo inuu iska dhaafo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti mowtii dhadhaminayso weeyaan wainamaa wax kale ma ahane tuwafawna ujuurakum ajaradi wainamaa tuwafawna waa la idiin oofinayaa ujuurakum ajaryaalkiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la idiin oofinayaa faman ruuxii zuxzixa laga fogeeyo cani naari naarta laga dheereeyo wa udkila la geliyo aljannata jannada la geliyo faqad faaza waa liibaanay wama alxayaatu noloshii ma ahna addunyaa dhoweyd ilaa mataacu lguruuri kadada yacni weelasheeda iyo yacni dhaldhalaalkeeda iyo raaxadeeda mooyaane wax kale ma aha halkan marka ilaahay wuxuu yihi wainamaa tuwafawna ujuurakum ajaradiina ayaa la idiin oofinayaa yacni waa la idiin dhamaystirayaa weeyaan waxaana laga qaadanayaa ajarkii qofka muuminka qaarkiis in adduunyada uu ku qaadanayo qaar inuu qabriga ku qaadanayo qiyaamahana waa loo dhamaystirayaa aayaddu marka waxay keenaysaa in la mowdka la xusuusnaado lana gaabiyo iyo didiilada aadka u dheerna lasoo gaabiyo wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wamaa tadrii nafsun nafi ma oga maadaa maxaybay tagsibu kasbanaysaa qadan berri wamaa tadrii nafsun nafi ma oga biayi ardin dhulkii ahoo tamuutu ay ku dhimanayso naf ma oga dhul ay ku dhimanaysa berri waxay kasbanaysa ma oga sidaa darteed marka mawdku maadaama aadan ogeyn meesha aa ku dhimanayso inaad marka eh, geerida mar walba xusuusnaato diyaar u ahaato in aada geeridii diyaar u ahaato ayaa lagaa rabaa dadkana dadka ugu caqliga badan waa dadka ugu xasuusashada badan mowdka sida nebigaba sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi mu'miniinta yaa ugu caqli badan ayaa la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi aktharuhum dikran lilmowti kuwa ugu yacni mowt sheeg sheegitaanka badan iyo wa akharuhum isticdaadan lahu iyo kuwa aadka yacni iskugu diyaariyo mawdka ulaaika alakyaas ulaaika alakyaas ulaaika alakyaas ayuu yihi wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi faidaa jaa ajaluhum waqtigooda haddii uu yimaado laa yasta'khiruuna la dib dhigi maayo saacatan saacad walaa yastaqdimuuna lana hormarin maayo ay saacatan saacad wa qaala tacaala alla waxau marka qof waxaa tahay iska socdo laakiin yacni brograam iyo wakti uu dhammaado wakti aad bilaabatay iyo wakti aad dhammaatay ayaa adduunyada ku leedahay marka adiga laakiin isma ogid waa iska socotaa waktigaaga haddii la gaarana mana lagugu darayo mana lagaa dhimaayo oo yani lagaamana soo hormarinaayo mana lagaa hor mana lagaa dibdhigayo ayb innagana waxaan marka u dhaqmaynaa sidii dad oo aan yacni tooda un ay socoto oo mi brograam ayaga ay degsadeen keliya un in brograamkeena bis inuu soconayaa yaad moodaa inaan u dhaqmayno yacni sida lisaanu xaalina uu yahay wa qaala tacaala alla waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay laa tulhikum yaynan idin mashquulinin amwaalukum maalyaalkiina walaa awlaadukum iyo ilmihiina can dikrillaahi yaynan idinka mashquulinin ilaahay dikrigiisa waman ruuxii yafcal sameeya daalika kaagaas fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah dadkii maal iyo ilmo uga mashquulo dikrigii alle kuwaas ayaa kuwa khasaaray ah wa anfiquu bixiya mimaa kii qaarkiis rasaqnaakum aan idinku arsuqnay min qabli an ya-tiya intounan imaanin axadukum mid axadakum midkiin ounan u imaanin almowtu geerida aysan u imaanin fa yaquula markaa uu yidhaahdo rabbi yaa rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii hallaa akhartanii maa i dib dhigtid ilaa ajalin waqti intii kaa qariibin dhow fa asadaqa markaa yacnii rm la baxee oo la baxee faasadaqa ay fa atasadaqa markaa aan wax sadaqaysto wa akun ahaadee min asaalixiina kuwa suusuuban walan yu-aqir allaahu alla dibdhigi maayo nafsan naf idaa jaa-a haddii uu yimaado ajaluhaa waqtigeeda wallaahu allana khabiirun weeyaan waa midkii baatin og oo hoos u og alleh bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa qaala tacaala alla waxau yidhi xataa idaa goortii jaahum jaa-a axaduhum axadahum midkood oo u yimid almowtu geeridii qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuuni i celiya lacallii mudni oo waxaan mudanahay acmalu inaan shaqeeyo saalixan camal suuban inaan shaqeeyo yaan mudanahay rabbiyow iceli mar un aan camal wanaagsan shaqeeye fii maa kii taragtu aan ka tegay kallaa marka alla waxa uu leeyahay kallaa in lagu celiyo iska daaya inahaa iyadu kalimatun weeyaan kelmad huwa isagu qaa'iluhaa uu yidhi midka yidhi uu yahay nacam wa min waraa'ihim gadaashooda waxaa ahaaday barzakhun baa ahaaday yacni iyaga iyo celinta ay rajeynayaan waxaa u dhexeeya teed ayaa u dhexeeya barzakh iyo xijaab ayaa u dhexeeya ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinta yacni lasoo bixinayo fa idaa nufiqa fa idaa haddii nufiqa la afuufo fi suuri buunka la afuufo falaa ansaaba nasab beynahum dhexdooda ma ahan yowma-idin maalintaas walaa yatasaa'aluuna isweyd isa su-aali maayaan oo dad yacni nasab wax isku weydiisan maayaan maalintaas faman ruuxii thaqulad ay cuslaatay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa fa ulaaika waxyaabaha loo miisaamayo qofkay u cuslaadaan oo kheyrka ah fa ulaaika kuwaadaas hum iyagu almuflixuuna weeyaan waman ruuxii khafad ay fududaato mawaasiinuhu waxaa loo miisaamayay fa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum naftoodii khasaareen fa ulaaika kuwaadaas khasiruu way khasaareen anfusahum alladiina kuwii weeyaan khasiruu waayey oo khasaaray anfusahum nafafyaalkoodii khasaaray yacnii wax qofka uu khasaaro naftiisa ugu weyn bani aadamka haddii maal u ka u ka dhumo waa khasaaray waa la dhahaa laakiin waa khasaare xad leh maalkii laakiin marka aada naftaada khasaarto wax ka dambeeya ma laha khasaaro danboo ka dambaysaa ma laha marka fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum naftoodii bayba khasaareen oy waayeen buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala fii jahannama jahanamo dhexdeedii khaaliduuna kuwo ku waarayo ay yihiin talfaxu waxaad diiranayso wujuuhahum wajiyaalkooda annaaru naartii baad diiranayso oo la kacayso way gubaysaa yacni wahum iyaguna kaalixuuna kuwo weji cabuusan weeyaan fiiha jahanamo dhexdeeda jahannamo dhexdooday wejigooda uu kaduudan yahay oo ay weji cabuusan yihiin alam takun miyaanay ahayn yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa alam takun miyaynan ahayn miyaysan ahaanin aayaatii aayaadkayga tutlaa in la akrinayo calaykum idinka korkiina fa kuntum markaa waxaad ahaydeen tukadibuuna bihaa aayaadkaa kuwa beeniyo sow aayaadkayga inta la idinku dul aqriya ma beenin jirin ilaa qowlihi laga gaaro kam imisaa labidtum nagaateen fil ardi dhulka korkiisa ku nagaateen oo cadada siniina yacni sanado tiradood ah qaaluu waxay dhahayaan labithnaa yowman maalin ayaan nagaanay ow bacda yowmin ama maalin qaarkeed maalin gelinkeed baan nagaanay adduunkii ay joogeen oo dhan maalin iyo maalin gelinkeedu la noqonayaaba nacam fas'al su-aal alcaadiina kuwa tirinaaya bal su-aal qaala waxa uu dhahayaa in labistum maa labistum ma nagaanin idinku ilaa qaliilan waxyar unbaad nagaateen adduunyada cumrigiini dhan baaba iska yaraayaba lixdan sano iyo toddobaatan sano iyo siddeetan sano iyo boqol sano waa wax iska yarba marka la tiriyaba wax la tiriyaba maadaama ay yihiin nacam qof walbana isaga laftirkiisa hadduu iswarsado inta adiga hadda kusoo dhaaftay ee aadka aada leedahay yacni markaa hadda qofka hadda afartanka sano jiro waagow shan jirka ahay ama toddoba jirka oo ahaa afartan sano aaday ula dheereydo waa la weyneyd hadda markau afartan jira waxba lama aha intii uu soo dhaafay shalay waa ka ag muuqataa yaraantiisii iyo wuxuu ahaa iyo yaa ka ag muuqdaan marka adduunyada waa iska noocaas unaa low anakum idinku haddaad tihiin low anakum kuntum haddaad aydin taclamuuna kuwa og afa xasibtum ma waxaad u malayseen annamaa khalaqnaakum inaan idiin abuurnay idinka cabathan dheeldheel ciyaar ciyaar oo aan amar iyo nahyi yacni dad layska abuuray uun miyaad umaley miyaa isu malaysaan ayb ma waxaad malaynaysaan inaan idiin abuurnay ciyaar ciyaar oo bimacnaa aan amar iyo nahyi la idin faraynin yani bani aadamka waa la abuuray waxaa loo abuuray awaamir inuu qaato masaalix ugu jirto waxyaabo xunxun oo laga reebayoo faa-iide aan ugu jirinna waa laga reebay inuu iyadana uu ka haro saasaa loo abuuray ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu u malaynayaa in looga tegayo meel baaba yacni meel cidlaa in looga dhaqaaqayo looga tegayo imaamu shaafici wuxuu yidhi suddan ay muhmalan mucadalan ma wuxuu u maleeyey insaanka in laga tegaayo isaga oo aan shaqaba loo dirin oo shaqo ka yacnii shaqo la-aan isagoo ah miya saas miya u malaynaya maya shaqaa loo diray insaankii waxbaa la faray waxbaa laga reebay waxyaabahaas o dhan marka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo nacam taasoo alla u abuuray subxaanahu watacaala ayb afa xasibtum waxaad umala waxaa u malayseen anamaa khalaqnaakum inaan idin abuurnay cabathan dheedheel inaan idin abuurnay wa anakum idinku ilaynaa annaga intii ka kaa laa turjacuuna aan la idiin celinaynin ma sidaabaad u malaynaysaan qaala tacaala alla waxau yidhi alam yani ni miyounan soo dhowaanin liladiina kuwiisoo uma dhowaanin aamanuu rumeeyey an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda war sowma sowma dhowaanin dadkii mu'miniinta ahaa qulubtooda inay khushuucdo lidikriillaahi ay u khushuucdo ilaahay dikrigiisa wamaa nazala iyo wixii degay oo min alxaqi xaq ah wixii soo degaya xaq ah inay u khushuucdo walaa oy ka cabsato qulubtoodii walaa yakuunuu aynan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutul kitaaba la siiyey kitaabka min qablu min qablihim iyaga hortood fa daala waxaa dheeraaday caleyhim iyaga korkooda alamadu baa ku dheeraaday iyaga iyo ambiyadoodii int intii udhexaysay baa waqtigii ku dheeraaday faqasad markaasay qallashay quluubuhum quluubtooda wa kahiirun in badanoo minhum iyaga kamidana <clears throat> faasiquuna weeyaan kuwa daacadii ilaahay ka baxay marka eh, marka waa la leeyahay eh, ibnu kathiir aayaddan markuu fasirayo wuxuu tilmaamay <clears throat> quluubtoodii markay qallashaa daacadii jawaarixdoodiina ay daacadii ilaahay ka baxday lamaa qasad quluubuhum fasaqad jawaarixuhum qalbigii markuu qalalay jawaarixdiina daacadii ilaahay waa ka tagtay marka waa isku xireen irtibaad ayaa ka dhexeeya isku xirnaan wal-aayaatu aayaadka oo filbaabi baabkan kusugan baabka dhexdiisa kusugan kathiiratun kuwa badan weeyaan macluumatun oo layska garanayo wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal ibn cumar <clears throat> waxa uu yihi akhada rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka wuxuu qabtay bimankibaya labadeeda garbood buu qabtay faqaala waxa uu yidhi kun ahaw fi dunyaa dunyada dhexdeeda ka-annaka sidii adiga oo qariibun mid yacnii qariib ahoo dhul ku cusub soo galay oo kale sidaasoo kale ahaw adduunka dhexdiisa ku ahaw aw amase caabiru sabiilin mid wada nin yacni musaafira aw amase caabiru sabiilin mid jid goynayo oo musaafir oo kale yacni adduunka dhexdiisa ku ahaw adduunyada dhexdeeda waxaa ku ahaataa qof gariib ah gariibka waxaa la yidhaha ninka dhulkiisi aan joogin meel uu degan yahay aan joo meel yacni dhulkiisii kasoo tegay meel oo qariib ku yahay joogo <clears throat> ninka marka dhulkiisii aan joogin ee meel qariib oo ku yahay joogo waxaa aada u dhow oo niyadda mar walba ku haayaa sow dhulkiisii ugu laaban lahay oo u aadi lahay musaafirkuna kadalika wuxuu niyadda ku hayaa safarku joogto ma aha mar unbaa la galaa waana dhammaadaa waana laga laabtaa marka sida ninkaasi oo gurigiisii ugu haaya niyadda adigana aakhiro inaad niyada ugu hayso sidaas weeyaan macam aakhiraduna filxaqiiqa culamadu waxay yidhaahdaan qofka mu'minka ah aabbihiis hore aadam waxaa laga soo saaray jannada asalkiisii meeshaas u ahay shaydaan baa ka soo saaray <clears throat> macsi ayaa sabab u ahayd inuu kasoo saar uu ka soo baxo adduunyadan baa lagu soo tuuray oo uu yimid kadiga iyo dhibaatada iyo imtixaanka badan weli cadowgii aabihiis baadiyeeyaa ku xiran oo la xiriiro marka waxaa laga rabaa inuu cadowgaas iska celiyo meeshii gurigiisii horena suu ugu noqon lahaa inuu ku dadaalo gurigiisii hore suu ugu noqon lahaa jannadii inuu ku dadaalo ee falankeed oo qabtaa laga rabaa wa kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhumaa yaquulu inuu dhahayo idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir ha sugin asabaaxa waa berigii wa idaa asbaxta haddaad waaberisatana falaa tantadir ha sugin almasaaa galab galabtii ha iskugu sheekaynin inaad galabta gaaraysid yani wakhud min sixatika caafimaadkaaga qaado xaggiisa limaradika jiradaada u qaado wa min xayaatika noloshaadana qaado oo ka faa-iideysa limowtika geeridaada darteed nacam oo inta aada dhimanin waxaa uga noloshaada intaad nooshahay ka faa-iideyso ee dhimashadaada darteed oo inaad dhiman doontaa og tahay nacam rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxauu yihi maa xaqu mriin qof xaqi maa xaqu mri'in qof xaqiis ma aha muslimin oo muslima lahu shay-un qofkaas oo lahu ay u sugnaatay shay-un haysto shaygaas oo yuusii bihi ou ka dardaar yuusii fiihi uu ka dardaarmayo shayga yabiitu inuu baryo uma sugnaaninoo xaq uma laha leylatayni laba habeen inuu baryo ilaa walxaal wasiyatuhu iyadoo dardaarankiisu maktuubatun tulla qoray ay tahay mooyaane cindahu agtiisa lagu qoray yacnii qof muslima xaq uma laha maal uu ka dardaarmo haysto laba habeenoo isku xigto inuu seexdo xaq uma laha isagoon dardaarmin ilaa dardaarankiisu inuu u qoran yaha mooyaane xadiidka marka waxaa laga qaadanaya geerida in la xasuusto oo qofka uu ogaado in geerida waqtigeeda uu dhawaan karo mar allaala markii yacnii eh, ay timaadaba geerida in xilli kastaa geeridu inay imaan karto inuu ogaado eh, qofka marka uu marka laba habeen isku xigto ounan seexanin ilaa dardaaran inuu qoraayo ma ahane waa qof geeri qalbiga uga jirta waay qof dardaarankiiba qorayo culimadana waxay yidhahdaan dardaaranka qofkii dayn oo kale lagu leeyahay xuquuq dad u haayo oo kale inuu dardaarmaa waajibay ku tahay nacam dardaaranka inuu dardaarmaa waa waajib oo ogeysiiyo oo wax qoro qofkii aan marka isaga dee xaq lagu leeyahay aan jirin wuxuu dad u haayo iyo dayni midna aan jirin isaga fii xaqihi mustaxab waa inuu saanoo kale u dardaarmo labadii habeen ama dhowrkii maalmood dardaaran qoro nacam marka geeridaa lagu xusuusanaya annaga hadda intee in la inteen dardaaran qorne waxaa laga yaabaa cumruna dardaaran inaanan qorinba oo qofku markuu yidhaha war warqad keena waa dardaarmaya waxaa laleeyahy war ninkaan ma seewaay mawaalanya ma jiran yahay baa la dhahaya nacam ma jirana waa caafimaad qabaa sunnadiyaa saas ahba nacam laakiin diinkii nolosheena waa ka fogaaday waxaad moodaa marka wixiiba diin sunnadii nebiga ahayda waxay noqotay marka wax gariib camala nacam oo qofkii lagula yaababa ninkan waa wareeray in la dhahaba nacam ayb marka khatar weya nacam maa xaqu mri-in qof xaqiis ma aha muslimin muslima xaq uma lahu shay-un kaas oo lahu shay-un shay oo usugnaaday waa maal yacni oo usugnaaday yuusii fiihi ou ka dardaarmayo yabiitu inuu baryo xaq uma laha leylatayni laba habeen ilaa walxaal wasiyatuhu iyadoo dardaarankiisa maktuubatun ay tahay tulla qoray cindahu isaga agtiisa lagu qoray muttafaqun caleyhi hada lafdu lbukhaariy wa fii riwaayati limuslimin yabiitu halaatha layaalin saddex habeen baryahay qaala bnu cumar ibnu cumar marka waxa uu yidhi so u qaatay amarka nebiga maa marat calaya ima soo marin leylatun habeen mundu samictu rasuulallahi intaan nebiga ka maqlay sala allahu calayh waali wasalama qaala dalika sidaa inuu yidhi ilaa walxaal cindii wasiyatii dardaarankayga agteyda ahaaday maba isoo marinba wixii ka dambeeyey habeen ilaa dardaaranku ay qornaay ayb marka saxaabada say ula noolaayeen diinka noloshooda noloshoodii iyo diinka waa isku dhex jirtay nacam annagii laakiin nolosheena iyo diinkia xoogaa kala baxsan waa la kala fogeeyey ilaa xad ilaa diinkii saxda ahayba ku dhaqankiisii ou noqdo wax layskula yaababa wa canhu ana qofkuna adade xadiidka xataa haddii u markau maqlo mar un ou ku dhaqmo xataa walow maratan hadduu ku dhaqmo fii cumrihi waa baraka iyo khayr un nacam cumrigiisa hadda xadiidkan ou maqlo aduu mar un ku dhaqmo ta warqad qaata dardaarankiisa qorqorow kala waxeeyo yani waxaa weeyaan waa waa khayr buu ka helaa ku dhaqanka xadiidka nabiga uu ku dhaqmo sal alla ly slam weliba wadamadan hadda yacni kan oo kale dardaaranku wuxuu sii noqonaya yani aada usii adkaanaan sababtoo wax dhan nolosha dhan baa isku khariban nolosha oo dhan ayaa isku khariban oo qofku waxaa weyan waxaa laga yaabaa yani ilmaa ka joogo isagii baa joogo waxaa laga yaabaa xaas baa ka joogto hadduu maanta dhintay yacni hadduu xoolo leeyahay xoolihii sidii sharciga islaamka ahay loo dhaxal siin maayo hadday haddii la doono wax badan baa meeshaan marka isku laalahadan nacam marka meeshaan qofku inuu dardaaran qoro aadayba daruuri u tahay nacam aaday waxay u tahay yani qasab u tahay nacam ilmaha ka jooga qofkii xaggee geynaa ilmihiisi nacam ayb marka ilaahay in laga cabsado wixii de qofkuna marka dhimasho waaba waqti uu dhimanayo ma ogeen iyada laftirkeeda waxaa meesha ku jiro mowdka xasuusashadiisa de qofka inuu ku dadaalo ka tabaabushaysto iyadoo intuu nool yahay oo caafimaadka qabo wa can anasin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi khada nabiyu nabigaa xariiqay sala allahu alayh wali wasalam khuduutan xariiqyaal ayuu xariiqay layman xariiq wuxuu xariiqay yani khadad ayuu jiiday oo xariiqay fa qaala waxa uu yihi haadaa kan alinsaanu weeyaan wahaada kanna ajaluhu weeyaan waa waqtigiisa fa baynamaa xilli huwa isagu kadalika sidaa uu yahay id jaaa a waxaa yimid alkhadu laqrab id jaa-a waxaa yimid alkhadu xariiqii alaqrabu dhawaanshada badnaa yacni nabiga sal alla ly slam si waxa u tusaa oo tadbiiqi ah oo baratika ah wuxuu leeyahy insaanki waa kan xariiq ayuu jiiday xariiqan soke waa mawdki xariiq kalaa gadaashiisa uu ka jiiday waa alamal iididiiladii waay ninkii waxa uu tiigsanayay iyo mashaariicdiisii iyo meesha uu waxana wax ku wado iyo mawdkii mawdkaa soo sokeeyo waxaa yani mawdkii baa soo sokeeyo waxaa xaggeeyo wuxuu isaga ka fikeraya waxaa laga yaabaa inuu labada kun iyo tobanka oo kale qorsho leeyahay isagii geeridiisiina labadii kun iyo sideedii bilaha soo socdaba inay tahay nacam kee imaanayo marka labada khadkee soo hormaraayo midkaan mawdkaa soo hormaraayo nacam markaa nebiga si baratika uu tusaa dadka nacam sala allahu alayh waali wasalam khada nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu xariiqay khuduudan xariiqyaala ayuu xariiqay faqaala waxau yihi hada kan alinsaanu khadkan waa insaanka wa haadaa kan ajaluhu waa waqtigiisii uu dhiman lahaa fa baynamaa xilli huwa isagu kadalika sidaa uu yahay id jaa-a waxaa yimid alkhadu laqrabu kii dhawaanshada badnaa ee waqtigii mowdkiisii yaa yimid markaasuu ku dhimanaya had saddexaadna waa keeni doonaa oo waa ajalkiisi iyo waqtigii yani waan ujeedaa waxa uu tamaninayo bani aadam waxa uu rajeynayo yani u ididiiladiisa uu ku haayo ayb wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal khada nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigaa xariiqay khadan xariiq murabacan afargees ah khad afargees ah buu xariiqay wa khada khadan wa khada waa xariiqay khadan xariiq buu xariiqay fi filwasati dhexda khaarijan minhu khadkaas oo khaarijan minhu ka baxaayo afargeeskii uu ka baxaa khadka nacam khad dheer ayuu saa u jiiday khadkaas oo oo dhaafayo ka baxaayo afargeeskii yani meeshaan yani wax kale maani waxay tahay afargeeskan ayaa adiga ku dhex jirtaa khadkan murabaca ee afargeeska ah ayaa adiga ku dhex jirtaa waa waktigaagii inta uu ku kooban yahay waa sidaas oo kale halkaasa adiga uu ku dhex jiraa waqtigaagii iyo adigana yani waxaa weeye didiiladaadii khadkii waaba dhaaftay nacam intii adiga yani murabicii xagga kale u gudubtay meelada gaaraynin wa naam wakhada wuxuu xariiqi khudadan xariiqooyin xariiqyaalo sigaaran yaryar ilaa haadaa kan xaggiisa alladii kaas oo fil wasadi dhexda ku yaalay min jaanibihi dhinacyadiisa alladii kaasoo oo filwasad dhexda dhexda ah fa qaala waxa uu yidhi haadaa kan alinsaanu insaanu weeyaan wahadaa kana ajaluhu weeyaan waa waqtigiisii muxiidun bihi wahadaa kani ajaluhu waa waqtigiisii waqtigaas oo muxiidun bihi isaga ku hareereysan aw amase qad axaada waa hareereeyey waqtigii bihi isaga u hareereeyey wahadaa kan aladii kii huwa isaguba khaarijun baxsanna amaluhu weeyaan waa yididiiladiisi iyo wixii amaashiisi iyo waxa uu markaa yacni qalbiga ku haayo wahaadihi lkhudadu xariiqyadan asigaaru ee yaryar al acraadu weeyaan waa waxyaabaha qofka usoo banbaxayo waa iska jiranaya waa kakacaa jirada waa maal beelaya waa ka kakacaa shaqadii baa yaraanaysa waa ka badbaadaya waa socdaa u nacam waxyaabaha yaryarkaa waa waxa maalin walba kusoo baxa oo mushaakilaad ama yacni axwaal ah waa gudbaya fa in akhda'ahu haada kan haddii uu gafo nahashahu haada kan ayaa yacni diiranayo fain akhda'ahu haddii uu gafo haadaa kan nahashahu waxaa yani goosanayo haadaa kan baa goosanayo wain akhda'ahu haadaa kan haddii uu gafana nahashahu haadaa kan baa goosan ilaa waqtiga laga gaaro yani waxaa laga cabiraa mashaakilaadka yaa markaad cabaar socoto yani khadku waa ku yaallaa isagoo yani kitaabka waxaa laga yaabaa inuu idinkugu yaala isagoo sawiran nacam waha rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wahadihi tan suuratuhu khadkii nebiga qora suuradiisii waa kana waa intaas yartaa marka waa murabacaas waa waktiga qofka waa ku adou kugu hareereysan yahay ma ka dhex bixi kartid khad dheer ayaa la bixiyey oo murabici ka dhex baxsan oo adiga waxaad tamani aada qalbiga ku haysato wa kuwan yar yarkaana waxaa weya waa waxa kugu soo banbaxayo maanta faqri yar ku asiibo jiro yar kugu dhacdo waa ka gudub ka gudub ka gudub kan ugu dambeeya laakiin waktigii marka murabaca lasoo gaaro yacni afargeeska marka lasoo gaaro meesha ugu dambeyso ma gudbi karti oo geerida lagama caafimaadahawana marka <clears throat> wuxuu nabigu sidaan uleeyahay waxay tahay didiida waxaa waa in lasoo gaabiyo marka iyo in lasoo gaabiyo oo yacni inaad wakti kasta inaad dhimanayso inaad qalbiga gelisid murabacaasna aa kusoo murabaca adiga ma ogid inta uu la egyahay inuu kuu yahay labaatan sano soddon sano konton sano boqol sano ma ogid waxay u baahan tahay marka inaad ku talagasho maalintaasaa maanta adiga hadda aad joogtidaa leedahay berri adiga ma lihid qof berri le ma jiro wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi baadiruu bilacmaali war acmaasha la degdega sabcan toddoba intaynan yacni e, e, intaydnan ku imaanin toddoba hal tantadiruuna ma waxaad sugaysaan ilaa hal tantadiruuna ma sugaysaan miyaa yacni ilaa faqran faqri mooyaane munsiyan wax idin ilowsiiyo ow qinan ama hodantinimo xoolo fara badanoo mudqiyan idin qooqiso ood ku kibirtaan yacni ow maradan ama jiro mufsidan wax fasaadiso xubnihiinii iyo idinka hadlayso yacni aw haraman ama oo duqnimo mufanidan qofka oo iskula dardarsamo oo qofka isku dardars oo wax isku dardaran ka dhigto aw amase mawtan geeri mujhizan wax dhammaystirto geeri adiga dhan ku dhammaystirayso oo bis yacni adduunyadii kaa kaxaynayso aw dajaal mise dajaal baad sugaysaan wax kale ma sugaysaan miya ilaa dajaal ma fa sharu gaa'ibin fa huwa isagu sharu gaa'ibin wax maqan ka ugu sharta badan weeyaan yuntadaru la sugto wax maqan oo la sugo ka ugu sharta badan aw saacata mise saacadda unbaad sugaysaan wa saacatu saacaddiina adhaa mid oo wareerin badan weeyaan waa amaru oo qaraar badan waa qaraar badan tahay waana wareerin badan tahay qofku waad dawaqinaysaa qur-aanka ilaahay ku sheegay yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicatin cama ardacat watadacu kulu dati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukara walakina cadaab allahi shadiid rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey waqaala xadiidun xasanun ayuu yidhi sanadkiisa muxarir ibnu haaruun ayaa ku jiro xaafidka wuxuu yihi waa matruuk xadiidkan marka waa xadiid daciifa weeyaan wa canhu qaal waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi akhiruu warbadiya dikra haadimi macaan yaalo midka jebiyo sheeg sheegitaankiisa badiya yacni almowta yacnii waxau ujeedaa almowta geerida ujeedaa geerida yacni sheekadeeda iyo ka sheekeynteeda badiya rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan marka yacnii aaday marka mowdka in nabiga sal ll ly slam xadiidkan waxau nagu amraa mowdka sifa ay tilmaano ku sheegay tilmaanta waa maxa haadimi alladaat haadimi alladaad alladaad waa waxyaabaha macmacaanoo lagu raaxaysto mawdkaa jebiye marka laba qofoo isdhashayu kala wadaa laba qofoo isqabtou kala wadaa yacni waalid iyo wuxuu kala wadayaa yacni wiilkiisa wahaakada wax allaale qofkoo nicmo badan isaga jiro iska raaxaysanaya ayuu ka kaxaynayaa nicmadii waxaa laga soo dejinayaa yacni qasri markaasaa dhulka la keenayaa nacam intay isu jiraan qasri iyo dhulki dhulkii hoostiisa nacam ayb intuu wax badan cunayo marka dambe isagaa la cunaa nacam oo duud iyo yacnii uu cunaa bahalada dhulka ku jira iyo qofka cunaya nacam isagaa adduunka wax kusoo cuni jiray laakiin markan dambe isagaa la cunaya nacam haddaan ilaahay meel uga bixinin sheegitaankiisu marka sheeg sheegiisa faa-iido badan buu leeyahay nacam ayb faa-iido badan buu leeyahay faaiidada iidada waxaa kamid a ah, haddaad xaalad fiican ku jirtana markaad isaga soo xasuusato waad dadaaleysaa yacni waa isquursanaysaa xaalad yacni ciyaar ciyaar markaa ku jirtana waad yacni waxaad garanaysaa meesha aad taagan tahay qof kasta marka mawdka waa u fiican yahay inuu sheeg sheego ninka saalixa isaga waa u fiican yahay hadduu mowdka xuso wanaagiibuu badinayaa ninkii xumaa hadduu mowd soo xasuusto xumaantiibuu uga harayaa kanna wanaaggiibuu siyaadsanaya waxaa marka mowdka sheegsheegidiisa fawaa-idaas tirada badan baa ku jirta dadku hadday mowdka iska iloobaanna waxaa weeyaan yani asbaabta m yani qofka kiciso oo qaflada ka dheerayso waxaa kamida mawdka oo la xusuusto waxaa kamida a qubuurtaoo la booqdo dadka dhimanayo la kor tago waxaa a yani qur-aanka oo la akriyo tadabur lagu akriyo waxyaabahaas oo dhan baa kamida alimaamu alqurtubi kitaabkiisa atadkira fi axwaali lmawta ayuu ku sheegaa oo wuxuu yihahdaa yani waxyaabaha qofka hurdada ka kicinaayo waa dhowr qeybood bau ka dhiganayo marka de waxyaabahaas oo dhan waxaad moodaa wax laga hayo male wacan ubay bni kacbin radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa dahaba thuluthu leyli habeenka saddex meeloodoo meel markay tagto saddex dalool oo dalool habeenka markii uu baxo qaama waa istaagayey faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow udkuru llah war ilaahay xusa rabbi xusa jaa-at alraajifatu jaa-at waxaa timid alraajifatu middii gilgilanaysaa timid nacam tatbacuhaa waxaa raaca waxaa raacaysa alraadifatu tii yacni fangalaysa iyada yacni labadii wuxuu ka wadaa buunkii baa soo dhawaaday in la yeeriyo haddii buunkii la yeeriyo yacni rajfa yaa dhacayo nacam tan dambana mid labaadna mar labaadaa lagu celinayaa dadkii waa soo kacayaan marka wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaء allahu huma nufika fiihi ukraa faidaa hum qiyaamun yanduruun jaa-a almowtu geeridii baa timid bimaa fiihi maca maa fiihi waxa oo watana lala qabo mowt iyo wixii oo watay baa isla yimaadeen waayo jaa almowtu geeridii baa timid bimaa fiihi geeriduna de waa musiibo waana waa musiibo ilaahay ka cabire yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min gayrikum in antum darabtum fi lardi faasaabatkum musiibatu lmowt yacnii ay idin asiibto mowdka musiibadiisa mowdka shiddo fara badan buu wataa dadka laftirkooda waa yacni marka ma imaa inay malaaig yacni malaa-igta ka qaadaysa ay qofkii u naxariisato oo si fiican ruuxii looga qaaday in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu an laa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun iyo imaa inay uga qaadda yacni si adag ay uga qaadda walow taraa id idaalimuuna fii kamaraati almowti waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuuni bima kuntum taquuluuna cala allahi gayra alxaqi wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun fakayfa idaa tawafathum lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum marka gadaal iyo hore ay ka garaacayaan waxaasoo dhan marka shiddo fara badan buu wataa marka mowdka jaa-a almowtu bimaa fiihi qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inii anigu ukhiru salaata calayka saxaabadii markaa de nebigu markuu intaa u sheegay waxay garteen shiddadan mowdka iyo waxa uu wato waxa looga bixi karaa inay tahay camal saalixa waa fiqhi marka saxaabada ay yani ay leeyihiin markaasuu wuxuu yidhi aniga inii anigu ukhiru waxaan badinayaa asalaata salli calayka adiga aan kugu salliyo rasuulka ilaahi hadday sidaa tahay anu salligaan badinayaa nacam ayb fakam ajcalu laka imisaan kuu yeelaa min salaatii ducadeyda aan kaaga yeelaa yani waxa xadiidka macnihiisa yani waxaa weeyaan faradka markaan guto kadib ile faradkii laga tegi maayo isaga markaan salaadihii faradka iyo waxyaabihii waajibaadkii guto ducooyinkii aan aniga ducayso lahay imisaan adiga salligaaga keliya ka dhigaaba nacam oon ani iska daayaa wix aan ku ducaysa lahay markaa ayb qaala markaasu wuxuu yidhi maa shi'ta intaad doonto qultu waxaan idhi arubuca ajcalu laka rubuca rubuc ayaan kuu yeelayaa adiga yacnii inta ducadeyda afar marka loo qaybiyo qeyb salligaaga keliyaan ka dhigayaa qaala nebigu waxau yihi maa shi'ta intaad doonto fa in zidta haddaad kororsato fa huwa khayrun laka khayr buu kuu yahay qultu waxaan idhi fa laba marka loo qaybiyo dhig salligaaga unbaa dhiga inta kale aniga qaala maa shi'ta intaad doonto fa in zidta fa huwa khayrun laka haddaad ziyaa ziyaadisana kheyr baa kugu jiro qultu waxaan idhi fathuluthayni saddex marka loo qaybiya laba adiga salligaagan ka dhigaya qaybaan aniga ducaysanaya qaala waxa uu yidhi maa shi'ta intaad doonto fa in zidta haddaad kordhiso fa huwa khayrun laka adou khayr kuu yahay qultu waxaan idhi ajcalu laka salaatii kullahaa ducadeyda oo dhan adaan kuu yeelayaa yacni bimacnaa adiga un baan kugu sallinaya maba intaan aniga yacni ducadeydii iyo waktiga yacni faaruqa ii ah oon aniga yacni ducadeydii aan isugu talagalay salli baan ku bedelay sidaa buu yidhi marka qaala nebigu waxau yidhi idan haddaba hadday sidaa tahay tukfaa hamuka murugtaada waa la kaafinayaa wa yukfaru laka denbuka dembigaagana waa lagu dhaafayaa xadiidka dhowr waxyaabood baa laga qaadanayaa waxaa kamid a mowtka jaa almowt maxalu shaahidka meeshaas jaa almowtu bima fiihi geeridii inay timid bimaa fiihi macamaa fiihi xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa camal in looga gudbi karo naxariista alla ka gadaale waxaa looga gudbaa waa camal oo qofku yacnii xaaladan adag ee musiibada mowdka iyo waxa ka dambeeya camal saalixa looga gudbaa camalkii saalixa marka maxaa kamid a ah? salliga nebigaa kamid a ah sala allahu alayh waalihi wasalam oo salliga marka acmaasha saalixa ayuu ka mid yahay weliba nebiga salligiisa qofka hadduu iska badiyo xadba uunan u yeelin faradka markuu guto iyo danihiisa qabsado salliga nebiga uu iska wado Eh, waxay u tahay qurbo ilaahay loogu dhawaado iyo murugtiisa wax lagu rafciyo oo ilaahay dambi dhaaf ku siiyo maxaa yeelay salliga nebiga ayaa waxaa ilaahay uga dalbaysaa inuu ilaahay ammaano mar walba ilaahay nebigiisa waa ammaanay laakiin waxaa ku jiro culimmadu say dhahaan alimaam ibnulqayim iyo kale salliga waxaa ku jiro shukri aa u gudanaysid nebiga sala allahu calayh waali wasalam maxaa yeeley khayr oo dhan iyo waxa wanaag aad taqaan iyo waxa aa ku camal fasho isagaa ku baray nacam ama toosuu u baray saxaabada dadka kalena wuxuu u baray si aan toos ahayn oo qofuu baray saxaabadii qofay sii bareen sii bareen sii bareen ubaana soo gaarsiiye diinka marka salliga nebiga wuxuu uleeyahay marka waxay tahay waa shukri adiga aa gudanayso oo adiga lagugu leeyahay nacam haddaada gudaninna nebiga mar walba se waa leeyahay mar walba ilaahay waa ku salliyo in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ee adig unbaa rifco ku gaarayo xadiidkiina waa tou ahaa hal mar ninkii ugu salliyo toban jeera ilaahay ku sallinaya hal mar ninkii nebiga ku salliyo toban jeer ayaa ilaahay malaa-igta uu ku sheeg sheegayaa qofkaas marka inta adiga aa ka helaysidaa badanba soo ma garanin salliga marka isagoo waxaa jira cadad mucayana kusoo arooray mararka meelaha qaar subixii oo kale casirkii oo kale toban toban toban jeer nabiga lagu sallay subaxii toban jeer adkaarta galbihii toban laga akriyay waa soo arooray ay soo arooreen iyo markii nebiga la sheego magaciisa oo lagu salliyo waxyaabaa iyo salaada oo kale salaada yani faradka taxiyaadka dambe waa rukni arkaanta salaada kamida sida raajixa ah khudabka marka la bilaabayo marka yacni arrin muhiima laga hadla marka kitaab la alifayo oo meelo badan buu salliga nebiga kusoo arooraa intaas wax aan ahaynoo mar allaale markaad doontana inaad iska wado un salliga iyadana xadiidkan baa sheegaya oo yacni si mudlaqa inaad nebiga ugu salliso sala allahu alayh ali wasalam salaada iyada marka lagu jiro hab nebiga loogu salliyo ayaa asxaabtu ay weydiiyeen rasuulka ilaahi waxay dhaheen waa garanay sida aan kuu salaamayno kayfa nusalli calayka seen kugu sallinayna markaasuu yihi waxaad dhahdaan allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa salayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidu majiid iyo siiqooyin kala duwan oo kale iyada kulli soo wada aroorayna waa jiraan sidaa marka in nabiga salaada marka lagu jiro loogu saliyo ee sala allahu calayhi waaalihi wasalamna waa loogu salin karaa marka salligu waxaa marka mudan in la kala saaro salliga nebiga awalan salliga nebiga cid muslima oo diidan ma laha nacam maxaa yeele qofka salliga nebiga diido aayad qur-aanu diiday waa ku gaaloobaya nacam waa iska faataadhug waay xoogaa in yacni qoladaas meesha joogto salliga nebigay diidan yihiin iyo kanay yeelaan iyo oo hadday salligu diidan yihiin adigi maxaa ugu daba tukanaya maxaa muslim uga dhiganaya marka nacam waana ku daba tukanaya inay muslimiin yihiin oo ictiraafsan tahay salligiina waa diidan yahay salli ma jiro kuleeyahay ma dhici karto hadaa marka iskhilaafsan marka nin salliga inkiraayo oo diidan maxaa ugu daba tukanaya adiga marka salliga cid muslim oo diidan salliga nebiga sala alla ly slam ma jirto laakiin salliga nebiga wax waxaa jira dad badan ay u haystaan salli nebi laakiin aan salli nebi ahayn aan isweydiina burdaha salliga nebi miyahana burdaha salliga nebiga miyahana yani waxaan la dhexgeliyo iska dhaaf lagu dhex qaado iyo laakiin burdaha isaga kownuhu burdo ou yahay sal nebi miya waa la ogyahay waa nin abwaanaa tiriye nacam busiri la yidhaahdo culimmada aan kamid ahaynba nacam oo suugaanyahan oo adabka carabta yaqaanay khalaas waxyaabo badanna waa ka buuxiyey oo waxa ah nebigu hadduu noolaa lahay ou maqli lahay wax ka yar uu dadka ka celiyey isaga waxa wax ka waaweyn uu ku sheegay nebiga gabaraa ammaantay markaasay tiri wafiina nabiyun yaclamu maa fii qadin nebi berri waxa dhacaaya oga annaga naga mid ah oo nagu dhex jira markaasuu yidhi laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaa ilaahay unbaa oge ha dhihin uu yidhi sidaan aniga haydhihin dhihin buu yidhi saan ilaahay unbaa garanaya wax berri dhacaaya haddii nebiga uu kaas diiday marka ninka dhahaaya rasuulka ilaahayow ninka dhahaaya fa ina min juudika addunyaa wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami adduunya iyo yacni aakhiro oo laysku darayaa deeqdaadu ay tahay wa min culuumika cilmigaagana cilma allowxi waalqalami yani cilmigaaga waxaa ka mid ah cilmiga looxulmaxfuudka iyo qalin qalinka ou qoray ya og waxa looxulmaxfuud ku qoran alla unbaa keligiis u tirsan yihiin oo ogi naam midda kale yacni nebigii oo la leeyahay yani eh, uu leeyahay mucjizaadkii lagu siiyey adiga maba kugu filnaba mucjizaadkii iyo adig adaa qiimo badan buu leeyay qur-aankii iyo nebiga wuxuu fadilayaa nebiga sala allahu alayh ali salam qur-aankiiyo kalaamullaahi ah taasoo kale marka salli ma aha waxaas di qofku hadduu waxaas diida salli ma diidin nacam qofkan salli say ku diidaan salaada marka la tukanayaba salliga la akriyaaya nacam ma qof waxaa jira salaad tukadoo nebiga aan ku sallinay sala allahu alayh waali wasalam ma jiro nacam marka waxyaabahaas iyo waa kala duwan yihiin salliga nebigana dabcan maxabuu ku yimaadaa haddee qof waxaa isaga la weydiinaa su-aal ah qof salliga nebigan u socdaa dhahayo oo nebigan ku la dhahayo haddana cadow ku ah sunnadii nebiga sal alla ly slam waktigan ka hor ma la aragba dad yacni ahlu bidca cidaan ahayn lagama arkin taasoo kale qof nebigiyaan jecelahay waa ku sallinaya ku dhahayo dariiqiisii inuu faafana aada u nacab de nebigaaba kaas ayuu cadow ku yahay soo maaha axaadiidtii rasuulka sala allahu alayh waali wasalama iyo aqwaasha culimmadiisa hadday iska hor timaado aqwaasha culimmada qaadanaya xadiidka nebiga maya waxaan mafahmayay buu leeyahay see u jeceshahay marka haddaad qof warkiis ka hormarinayso nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam seesa nebi maxamed iyadoo uu yacni baa bidco ku sheegaysaa oo bidcada calaamadaheeda waxaa kamid a ah waxaas iyo waaa waxba sunna unbau daldalan maca dalika dadkii buu ka reebaya waa diidayaa dariiqii rasuulka sal alla ly slam dariiqii rasuulka meel hadda waa faaf meel inuu ka faafo haddoo maqlo waa waa xanaaqaya isaga dhan waa isku soo ururaya marka salligiisa kaas waxma tarayna salliga nebiga maxaa weeyaan nebiga in la raaco salligana diinkii ou la yimid weeyaan lagu raaco nebiga sala allahu caleyh waalihi wasalam marka salliga wuxuu kamid yahay waxyaabaha alle loogu dhawaado masaa'ibtaas faraha badanna looga badbaado murugtana yacni lagu yaar yacni murugtana waxyaabaha lagu kaafiyo ku jira marka in lagu dadaalo salliga nabiga sal lla slam hadduu noqon lahaa midka adkaaru sabaaxa kamida iyo adkaaru lmasaa iyo hadduu noqon lahaa maalinta jimcada oo kale salliga nabiga uu sunno u yahay nacam xadiidkii aws ibni aws oo ku jiray nacam oo nabiga sala alla slam uu yihi maalintaa yacni waxyaaba khasaa-isteeda waxaa kamida in salliga nabiga la la nabiga lagu saliyo waa lagu salinaa marka laleeyahana dadka maaha in lagu tashwiishiyo oo inta yacni microphone dadka la qaato dadka jira lagu dhibo oo qofkii qur-aan akrisa lahay lagu dhibo nin kaloo salin lahaa xataa lama lagu tashwiishiyo oo naqam iyo hal cod lagu qaado oo wax la aqoon jiri maba ah waxaas nacam ayb marka nin walbao masaajidka imaaw jimcada soo hormar nebiga ku salli salliga nebiga wad int in allaale intii ilaahay kuu gaarsiiye nacam sala allahu alayh waali wasalam qofkii markaas ku yiraa waa qaldan tahay isagaa qaldan marka rawahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyay wa qaala xadiidun xasan baabu istixbaabi ziyaarati lqubuuri lirijaali wamaa yaquluhu zaa'ir baabu istixbaabi ziyaarati lqubuuri ziyaaratu lqubuurka sunanimadeeda caddaynteediibuu u baab lirijaali ragga loo sunneeyo iyo wamaa yaquuluhu waxa uu dhahayo azaa'iru zaairka waxa uu dhahayo qofka qabriga booqanayo muxuu dhahayaa halkan wuxuu ka galaa ziyaaradii wuxuu leeyahay ziyaarat lqubuur sunnanimadeeda lirijaali loo sunneeyo dumarka ayaga looma sunneeyo bal culammadu waxay isku khilaafsan yihiin haween qabri ma booqo karta mase ma booqo karto sideedaba sunnanimo iskabada ma u banaantaha laysku khilaafsan yahay xadiis waxaa soo arooray lacana allahu zuwaaraati alqubuur haweenka qubuuraha booqdo allaha lacnado waa saxiix saxiixo ansaxay zuwaaraat ayuu xadiidka u dabdisan yahay soo ma garan bacdi alculamaana waxay yidhaahdaan zawaaraat weeyaan marka macnuhuna waxaa laga wadaa kuwa badsado marka haweenka qubuuraha hadday badsadaan ayay lacnadu ku dhacaysa ama haddaanay badsanin marmar oo kale ay tagaan dhib ma laha maxaa yeelay inay ku waansantay iyada laftirkeeda way u baahan tahay axaadiid bayna u deliishadaan caaisha isha nebiga waxay ku tiri maada aquulu haddaan qubuuraha booqdo maxaan dhahaa markaasuu yihi quuli waxaad tiraahdaa adciyow baray marka calaa kullin qowlka kolleytaba raajixa haddaynan haweenta looga cabsanayna fidno iyo waxyaabo kale dhibaato ma laha inay mar ama waxyar ay booqato oo aanay badsanin waxaa iyadana marka ziyaaratlqubuurka marka sheekhu marka si fiican u taxriiriyay ragga in loo sunneeyo sheegay istixbaabu ziyaarati lqubuuri lirijaal ziyaarada qubuurta la booqanayaa qubuurtu laba waa qabri qubuur gaalo iyo qubuur muslim labadaas u qeybsamaan qubuuraha gaalada iyaga ma la booqan karaa qubuuraha gaalada imaamu nawowi laftirkiisa sharaxa muslimka wuxuu ku sheegayaa in mawdka lagu xusuusto waa loo fiiri karaa nacam in mawd lagu soo xusuusto maaha in loo duceeye ma aha walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi ducaha u istaagin weeyaan gaalka qabrigiisa nacam laakiin in geeri lagu xasuusta dhib ma laha nebiga waxaana muslim saxiixu muslim waxaa ku sugnaatay nebiga inuu booqday in alla u yacni qabriga hooyadiisa uu booqday waa ooyey dadkii markaa ku hareereysnaa baa la ooyey markii nebiga la su-aalayna waxa uu yidhi rabbigay ayaan waxaan weydiistay inaan qabriga hooyaday booqdo waa ii ogolaaday inaan u duceeyaan weydiistay waa iga reebay muslim baa dhigaayo saxiix muslimkayna ku taalla imaamu nawowina wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa xadiidkan qubuuraha mushrikiinta in la booqan karo nacam oo loo booqan karo liliticaad in lagu waana qaato soo ma garanin qabriga muslimkaa kuusoo haray qabriga muslimka waxaa loo booqdaa in lagu waana qaato iyo in loo duceeyo isaga in isaga la barya ma aha soo waxma haysta nacam in isaga lasoo baryo culays la saaro ma aha in isagii loo duceeyo saan arki doonno baabkan ko iyo in isaga laftirkiisa in qofka uu ku waana qaato aakhira uu kusoo xasuusto kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuhaa fa inahaa tudakirukum alaakhira annaga marka seen qubuuraha u booqanaa qubuuraha wax kalaan u booqanaa oo qofka marka la yidhaha war maxaa ziyaaraan aadaa buu ku leeyay ayib ziyaara haddaa aadeysa maxaa u aadeysaa wuxuu ku leeyahay inaan shardi kasoo xirtaan rabaa ziyaaradan u socda shardi baan kasoo xiranaa nader nader baan geynaa buu kuleeyahy sanadka hore nader ka xirta waa wadaa haddii ninkan aakhiro inuu ku xasuusto uma socdo aakhiro inuu ku xasuusto uma socdo nebiguna wuxuu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inahaa tudakirukum alaakhira saddex waxyaa laba waxyaaboodna marka waa ku xiran tahay ragga markay qubuurta booqanayan labaa laga rabaa awalan hadal xun inaysan meeshaas ku dhihin iyo ficil xun aynan ku samaynin oo nebigu wuxuu yihi walaa taquluu hujran shardiga kale waxaa weeyaan safar inaynan u safrin oo liajli qabrigaa soo booqo inuunan magaaladan inta uga baxo magaalo kale uunan u tegin cid allaale ciday doontaa ahaata arrintaa iyadana oo yacni inaan safar loo gelin xadiidta nebigaa sheegaysa iyo fahamka asxaabta laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid saddex masjid maana meel kale safar gaadiid looma rarto yacni in meel mucayana la tago oo loo tago war meeshaas yacni barako ka soo hel u fiirsa hadalkeyga nacam safar ma banaana in buqco inta laga tago buqco kale loo safro meel kale sababtuna ay tahay sir ku jirta makaankaas sababta loo safraaya waxay tahay makaankaas ayaa baraka laga raadsanaya cibaadada ayaa inay ku barako badan tahay loo raadsanayaa saddex masjid masjidul aqsa masjidunabowi iyo masjidkii masjidul xaraamka maahna meel kale lama ogola ko bacdi naas baa waxay dhihi karaan tijaaraba waa loo safraa dalabulcilmiga meel loogu baxayo loo safraa haye taa marka jawaabteedu waxay noqonaysaa ninka tijaaro u safray safarkiisa waaba ganacsi ee meesha oo ganacsiga ugu ugu socdo inuu soo barakaysto ma u socdo hadduu tijaaradiisa meel kale loo wareejiyo meesha kaloo aadaan laakiin dadkan iyagu waxay u socdaan makaankay u socdaan oo makaankan biyooley la yiraahdaa wuxuu ka khayr badan yahay meelaha kale sababta waa maxay shiiqiyaa ku duugan waa kala duwantaha marka labada arrin nacam nin tijaaro u socdo iyo nin meesha inuu ku cibaadaysto u socdo isku mid adaa ka dhigta waa waa khalad qofkuun ou samaynayo marka casharka dambaan insha allahu tacala aada ugu faahfaahin doonaa wabillahi tawfiiq wasala allahu waslama calaa nabiyina moxamed wacala alihi sabi salam